bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin wالslaaة wالsلاam عlى أشhrف الأنbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi وعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii labaad ee ka mida ryaad الصاalixiin lilimaam الnawwi raxmat اllahi tacalى عalayh qala اlimam bsmi اllahi الرaxman الرaxيim bab اlإkhlaas وإxdaar الniya fi jamiiع الأcmaali wاlأqwaali wاlaxwaali اlbaariزaةi wاlkhafiya wuxuu baab yahay alإkhlaas ilaahay subxaanaه wa tacaala in camalka loo saafigareeyo iyo cibaadada iyo طaacada wa ixdaari الniyati niyadana la soo dejiyo niyada lagu qabto shay walba marka lala imanayo ilaahay lagu qabto dartii fii jamiici alacmaali acmaasha lala imanaya oo dhanba iyo wal aqwaali weedhaha iyo erayada iyo wal axwaali albaarisa xaaladaha muuqda iyo wal khafiya kuwa qarsoonba kor iyo hoosba qalbi iyo qaalaba qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa umiruu lama farin fi towraati walinjiili walfurqaan waxaa laga soo hadlaya qolyihii gaalada ahaa suuratulbayina mushrikiinta iyo towreed gudaha laguma fadhiiyo wlfurqaani walinjiili intuba ilaa liyacbudu allaha ilaahay keligii inay caabudaan mooyeen ilaa liyacbudullah marka maxay diinka ku diidahayaan hadii haddii iyo injiil iyo furqaanba lagu faray keliya rabbi inay caabudaan maxaa dhiba nabigu uu la yimid iyo muslimiintu la yimaadeen oy diinka uga boodayaan ilaa liyacbudullaha ilahay inay caabudaan mooyeen mukhlisiina iyagoo u saafigaranayn lahu lilaahi addiina hogashada iyo khuduucda addiina aaaca walkhuduuc watadalul iyo hadda laga wada maadaama siyaaqu siyaaqu lcibaada uu yahay mukhlisiina ayagoo rabbi u saafigaraynaya lahu lilah addiina aacada addiina khuduuca hogaansanka xunafaa jamcu xaniifin ka leexanaya xumaha u leexanaya wanaagga ka leexanaya shirkiga u leexanaya towxiidka intaasaa la faray oo aslu diin ah wayuqiimu salaa salaadda inay tukadaan ogaan baa la faray wayu'tu zakaa zakadana dhiibaan wadaalika ilaahay keligii in la caabudo loo saafigaray acmaashii ibaadada tawxiidka lagu leexdo shirkiga laga leexdo xumaha laga leexdo wanaaga loo leexdo waa diinu lmillati alqayima mudaaf baa goomay wadaadu yidhaha dhiba ma laha diinu lqayima waa diintii toosnayd alqayima way toosan tahay biusuuliha wacaqaa'idiha way toosan tahay fii macaaniha wa alfaadiha diin lmilati alqayima diintii toosneed dariiqeedii iyo taacadeedii weeye wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi lan yanaala allaha ilaahay gaadhi maayo luxuumuhaa xoolahaad gowracin hilbahoodii iyo walaa dimahu dhiigga addaadiiseenba walaakin yanaalahu ilaahay waxaa gaadhaya attaqwa cabsida oo minkum idinka kaga timid aayaddu marka imaamku wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo altaqwa huna wa altawxiid wاlkhlaas aayadda horey daba joogtaa wey lan yanaal allaha luxuumuha walaa dima'uha bimacnaa ilaahay ugu dhowaan maysaan hilbe iyo dhiigaa daadiseen ilaahay waxaa idiin dhowayn karo rabbi ugu dhowaanaysaan keliya inaad ilaahay u saafi garaysaan tawxiidka ood camalka khaalis ooga dhigtaan dhiig la daadsho gaalkuba waa daadiyaa xoolo la gowraco gaalkuba waa gowracaa hilba la warto gaalku waa wadhaa maxaad kala tagaysaan attaqwa ilaahay laga cabso attaqwa huna huwa alkhlaas wاtawxiid ayuu sheekhu rabaa ku yidhaahdo wa qaala tacaala ilahay wuxuu qul in tukfuu nabi alla waxaad ku tidhaahdaa qolyahan munaafiqiinta iyo muslimiinta kaleba iyo gaaladuba haddii inta badan la hormariyo ikhfaaga la hormariyo oo ibdaaga la dib mariyana ayadaha qur macnaha ku yim fii siyaaqi lmunaafiqiin bay ku yimaadaan ayagaa dhaqan u leh qul in tukfuu haddaad qarisaan maa fii suduurikum laabihinna waxa ku jira aw tubduhu ama aad muujisaan yaclamhu allahu rabbi waa ogyah yaclamu maa fi samaawaati ma fi lard kitaabu likhlaas waa kitaab aad u qiimo badan axaadiista ku timidna sheekhuu soo koobay in ujeeddada ku filan ayuu ka keenay oo aan badnayn dhowr iyo toban xadiia alikhlaas waa masale aad iyo aad u weyn diinteenna ilaah acmaasha loo saafigareeyo ikhlaasku marka tacaariif iyo qeexitaano fara badan baa laga baxshaa meelo badan baa wadaaduhu ku dhufteen marka tacaariifta aan kala fogoyn waxaa ugu kooban in la yidhaahdo ikhlaasku waxaa weeye tasfiyat ifraad اllahi biاlqasdi fi الطaaca waa tacriifka ugu wanaagsan una kooban ifraad ullahi subxaanaه wa tacaala ilaahay oo lagu gooni yeelo bilqasdi ujeedada iyo doonidda fi aacati markaad ilaahay caabudayso wixii aaceed la imanayso ilaahay uun dartii la imow waxaad u qasdeed rabteed doonaysa allown ha ahaado haddaad soomayso haddaad salaadayso haddaad saka bixinayso haddaad sadaqa bixin haddaad qur-aan akhriyi haddaad khayr la imanayso ujeeddadaadu ilaahay waa inuu noqdo ood axad kale adan qalbiga ku qabanin meel kale aadan milicsanin ifraad ullahi subxaanaه wa tacaala bilqasdi fi الطaaca waa lagu tacriifiyaa waa tacriif aad u fiican oo jaamico maanicah waxaa kaloo lagu tacriifiyaa tasfiyaة اlcamali min mulaaxadaة اlmakhluuq tasfiyaة اlcamali min mulaaxadaة اlmakhluuq camalkaadood ka saafigarayso inaad milcisato aadame iyo makhluuq kale camalka markaad la imanayso meel kale ha milcisanin allah ku saaray allah kaa dalbay allah kaa doonay asagaad ku raalligelin asagaad ugu dhawaan asagaad khayr kaga dooni ilaahu niyada maanka maskaxda ilaahan ku qabo meel kale ha milcisani ha lagugu ammaano wax lagaa sheego xoogow shah ha lagugu shubo ha lagugu qadariyo nin khatara inaad tahay ha ogaado wadaad bale ka dhacday inaad tahay howlahaaso dhan ka baxa tasfiyat اlcamali min mulaaxadat اlmakhluuqiin malag rasuul wadaad aadamo kale midna ha ku tixgelini ilaahay ku saartay ee boqorkee maaligaha keliya niyada ku qabo asagana wax ka jira khayr iyo wanaagba labadaa tacriif ayaa ugu wanaagsan una gaaban ilaa toban buu gaadhsay ibnuqayim markuu tacriifinayo waa la badiyaa adda waxay dhaheen ikhlaasku waa istiwaau camali nimanka ayagu baashu waa adkeeyeen istiwaau camali اlcabdi ظaahiran wa baطinan addoonku camalkiisoo sinaada weeye kor iyo hoosba hadde hawshaa in ya <laughs> awoodaad ayb waxayna ka wadaan markay hawsha ay fasirayaan waxay leeyihiin addoonku hadduu bulsho dhex joogo iyo hadduu gurigiisa joogaba waa inuu isku si wax u qabto hadduu markuu masaajidka yimaado si fiican u tukanhayo oo salaada qurxinhayo markuu xaafadiisa ku tukanna uu salaaddii maqluubinayo ninka ka warrama tiishaad sajeexan iyo macawis dhanku dheeryahay buu ku tukanaya markuu xaafadda joogo masaajidkana isagoo giijisan oo feeraysan oo barfumaysan oo anshax ka muuqduu tukanaya masaajidka markaad joogto allaad hor taagantah subxaanahu wa tacaala gurigaada markaad joogtana allaad hor taagan tahay maxaa kala duwa marka oo marna marna nin cajaba u tahay oo la qaadan karo marna aad u tahay wadaad wax si ka yahay waxaad milicsanaysaa markaad bulshada dhex joogto bini'aadankan baad qadarinaysaa ayagaa dana badan ka leedahay annagaad been noo sheegaysaa haddii labada goor baad ilaahay keligii danaynayso buulkaada markaad fadhido iyo markaad mixraabka taagan tahay isku sibaad u taagnaan lahayd ma tahay misama wadadaallow hawshaa ka fiirsada meel walbood joogto istawow camal ilcabdi fi اظaahiri wاlbaaطin jamaaca min asalaf baa la weydiiyey nin baa yidhi markaan guriga joogo cibaado fiicanba lama imaado qiraada waan yareeyaa rukuucda kuma daaha waxbaan maqluubiyaa dadka markaan dhex joogana baasho waan isku aadiyaa fa anta min almuraa'iin buui saxaabi min almuraa'iin dadka istuskaad ka tirsan tahay istus baa tahay matid caabid adaa lasu ilaaliyo labada tacriife hore iskaga gaabsada kii hore muxuu ahaa ifraad ullahi subxaanah wa tacaala bilqasdi fi اطaaca kii labaadna muxuu ahaa tasfiyaة اlcamali min mulaaxaati اlmakhluuqiin ma huwa الzuhd su-aasha waa iloobay inaa idin weydiinta casharka bilaab الzuhdu waa tarku maa laa yanfacu fi اlآakhira showriyahaye ma huwa اlwarac tarku maa yukhsha dararu fi اlaakhir iyo af soomaaliya carabiga waan ka xanaaqaaya wax walbao dhibkiisa akhra laga baqayo adduunka in laga fogaado ayb ikhlaasku marka waa inahaas tacriifkiisaasna waa idin weydiin doonaa waa in la qabto in sha allahu tacaala muxuunba idin tari insha allah intana marka aan xadiidka ayna bilaabin masale muhiima jirta masale muhiima ayaa jirta cilmiga waxa loo baranaya waa maxay waa liyucmala bihi ujeeddadu yaysan noqonin ardayu inuu wax barto ujeeddadu waa inay noqoto waxaad baratay in lagu dhaqmo la fuuliyo wax yaroo ilaahay kugu anfacood ku dhaqanto yaa ka khayr badan kontenaro kutub ah oodan ku dhaqmaynin وعن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة بن رياح ابن عبد الله بن قرط بن رزاح razaax ibnu cadiy ibnu kacb ibnu lu'ay ibnu haalib alqurashi alcadawi radia allahu tacala canhu qaala saxaabi wuxuu idhi samictu rasuul اllahi sal اllahu alayh ali wasalam yaquul rasuulku ilaahay oola baan maqlay inama alacmaalu acmaashu waxay unku hirgashaa binniyaati qasadka iyo ujeeddooyinka wa inamaa likulli imri'in ruux walbana wuxuu leeyahay u ahaaday maa nawa wuxuu u qasday u jeeday oo uu faman kaanat hijratu hadday sidaa yahay hijradiisu ninka iyo socodkiisu safarkiisu uu ka taga make madiina uu aaday ilaallahi ilaahay dartii ee wa rasuulihi rasuulka jacaylkiisii uga gaargaaridiisa fa hijratuhu ilallahi wa rasuulihi hijradiisii iyo socodkiisii allihii rasuulka u dhaceen oo waa laga abaalmarinaya waman kaanat hijratuhu qofkii uu socdaalkiisu ahaa lidunyan yusiibuha inuu adduunyo helo lidunyan yusiibuha adduunyo uu helayo aw imra'atin yankixuhaa haweenaydun waxay ka mid tahay uun adduunyadee laakiin waxaa loo sheegay lilihtimaami waa ilictinaa baa loo sheegay oo loogu gooryeelay sheegidda maxaa yeele waa ugu daran weyn hadday wanaagsanaan ayagaa ugu fiican hadday ugu xumaadaanna ayagaa ugu liita aw imra'atin ila imra'atin buu u hijrooday u guursanaya fa hijratuhu hijradiisii waxay u dhacday ilaa maa haajara ilayhi wuxuu u hijrooday buu leeyahay wuxuu ka helun buu muttafaqun calaa sixati xadiidkan waa lasku raacay sugnaanshihiisa rawaahu waxaa wariya imaama almuxadiiin muxadiiinta labaduu imaam baa wariya abu cabdilaahi muxamed bn ismaaciil bn ibraahim bn hiirata bn bardisbax cafwan aljucfiy اlbukhaariy wa abulxusein muslim اlxajaaj ibn muslim alqushayriy naysaburi fii saxiixayhimaa bay ku wariyeen labada kitaab saxiix اlbukhaari iyo saxiix muslim aladayn labadaa kitaaba humaa asaxu lkutub اlmusanafa kutubta la alifay ee bini aadam qoray ama makhluuq qoray ama bashar qoray kutubta ugu saxiixsan weeye almusanaf wuxuu ku saaray kitaab اllah kitaabka ilahi lama sanifina waa munazl allah soo dejiyey an um mminiin m cabdlaah muminiinta hooyadooda waxaa laga wariyey ummi cabdilaahi cabdilaahi hooyadii ahayd caaisha radi allahu tacaala canha waa kunyo hooyadan waxma dhalin waa lagu magacdaray uune qaalad hooyadan waxay tidhi qaala rasuul laahi sal la rasuulka wuxuu ihi yaqzuu jeyshun ilkacba yaqzuu jeyshun ciidan baa ku soo duuli doona alkacbata beytka ilaahi xaraamkaa ah. fa idaa kaanuu markay soo gaadhaan bibaydaa'a min alardi meel daleed ah baydaa waa dhulka bannaan almafaazat lati laa shaya biha baa baydaaga la meel daleeda oo bannaan oo gaga cidlaa oon geed ka bixin oo nagaadh ka bixin oo bannaan baa baydaha la dhulka caraseesha in geedka lahayna waa la yidhaahdaa makiya meel la yaqaanoo bayda la yidhaahdo garoonkaasoo kaleo miiskaasoo kalena way jirtaa oo bannaan ayadaasayna slku ku fasiri jireen faidaa kaanuu markay soo gaadhaan bibayda'an meel bannaan oo daleedoo min ardi dhulka ah bayna makkata walmadiina ah yukhsafu waa lala goyn biawalihim kooda horiya waaakhrihinba dhulka la jarhaya dhulkaa la qahaya ciidankii dhannaa ee socday ku socday kacbadii baydka ilaahay inuu dhib u geysto ama axad magan galay u dhibaateeyo qaalo waxay tidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulka ilaahayow kayfa yukhsafu sidee baa loola goynayaa biawalihim ciidankii horiya waakhirihim ki dambaba wa fiihim iyagoo uu ku jiro ciidankaas duulaanka uu ku dhex jiro o aswaaqhum ay ahlu suuqihim weye tacliiqa hoose hoosuu ku qoray muxaqiqu ooma bogin maxaa yeele isma keenahayaan malaxad fiqigo khaldan baana ku jira waa lagu fasiro waa loogu horreeyey laakiin sax ma ah wa fiihim aswaaqum ay suuqathum caamadii raciyadda bay ku fasireen raciyaddu hadday ciidanka ka tirsan tahay waa ku dembi waxaa laga hadlaya waa aswaaquhum ciidankan socdee sagaara bakhtiiska ah, abeesa bakhtiiska ah ee qulqulaya iyo nin ku seedxud yidhahdo wax ka caddaysatid badeecoo u keenay xur wax laga iibsada ile meeshii la iskugu dad badan ay yimaadaanba dadba xoolo u keensado oo suuq suuq aada marka wa fiihim aswaaqum dadkii ganacsatada ahaa ee suuqa yimid xoolaha u keenay ayaa ku dhex jira oon ka tirsanayn oo ciidankan aan ka tirsanayn beydkan aan duulimaad ku ahayn ninkii magan aan ku soconin ee yidhi uun badeecadan nimankan meesha degan kolley xoolay waxay u baahan yihin amaad neef adhiga ka caddaysataa iyo waman laysa minhum axadaan ka tirsana ayaga aan ka mid ahayn laa fi lqasdi walaa fi lcamal ku ujeeddana ma aha ku dhaqanna ma aha idan su-aal muhiimay weydiiyeen saxaabadu nabiga faqaala subanu wuxuu yidhi yukhsafu biawalihim wa aakhirihim kooda hore iyo kooda dambe u dhulka lala jarayaa uma yubcauuna calaa niyaatihim kadibna aakharo ni walba niyadiisi iyo camalkiisi baa lagu soo saari suuqlaydii xanjada wade ka cadaysanaysay iyo kii waday iyo kii neefka adhiga keenay kulli dhulkaa la go'ahay wax kala reebaya ma muttafaqun calay hada lafdu lbukhaariy lafdigaanu sheegnay buui waa lafdigubuhaari lafdigu bukhaari baa sidaa ku yimid riwaaya xadiidku uu leeyahay xadiidkan umuna caaisha laga warinayo umu salmana way warisaa waxaa kaloo wariya xafsa warisa um, ummahaat lmuminiin baa laga wariya xadii aad u qiimo badan wariya ku dul wareega marka waxaa ku jiray su'aal ya rasuul allah ina ariiqa qad yajmacu annaasa su-aasha si fiican bay u nabi allo waxay dhaheen wado dad badan bay kulmisaa dad badan ayay kulmisaa marka haddee awal iyo aakhir wixii ciidan aaggaa joogo dhan dhulkaa lala goynaya kii u horreeyey iyo kii u dambeeyey nabi allow soo wax kuma jiraan ilaahayna waa cadli weeye wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid nin aan mudanin dil iyo dhullagoyn amaa lala gooyaa nabigu wuxuu yidhi nacam fiihim اlmustabsiru wاlmajbuuru wabnu الsabiil wuxuu idhi fiihim waxaa ku jira ciidankaas almustabsir ninka kas waxaan u samaynaya almustabsir waa alcaamid اlqaasidu lificlihi wa camalihi waa ciidankii wاlmajbuur mid la soo dirqiyoo la qasbay baa ku jiroo mukrah ah wabnu sabiili nin meeluu martigala intuu waayidhi ciidanka caawa iskala bari berrina reerkaadii iyo sii aad baa ku jira way dhacdaa meel cidla hadday kugu qabsato ciidan col socdo oo dulim intaad la barido ood habeenkaa la bursato xooguhu rinjiga ee ururta iskaga caradhay balaayadan meesha u socdaan ha raaci nabi allow see hawshaa ku dhacaysaa nabigu wuxuu idhi yahlikuuna mahlakan waaxidan ow mahlikan waaxidan wayasduruuna masaadira shataa yabcauhum allahu calaa niyaatihim fatwada nabi maxamed caddiinkeeda nabi wuxuu hal meel bay ku lee'anayaan warka joojiya saxaaboy dadkaas hal meel meel bay ku lee'anayaan isku meella way ka soo baxahayaan cafwan wayasduruuna masaadira shataa qaab kala duwanna waa loo soo kala saari nin walbana camalkiisi baa lagu xukumi wuxuu inoo sheegaya marka xuquubadda adduunku markay dhacayso kii samaynayay ee dhibaatada wada iyo kii ka agdhawaa dariskiiba way taabanaysa way xambaaranaysa soomaali way yaqaana waxay dabku munaafiq shiday mumin baa ku gubta waa fuqaho wey usuusha way yihiin hadhowna kii balaya qabaha intuu asagu isku milo ka dhammaan waayo yaa markaa taabatay iyo ku dhahana maxaad ugu gelaysa wuxuuna ku leeyahy dabku munaafiq shiday waxaa ku gubta mumin wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa xadiidka ibn cumar fi الصaxiixayn in allaha ida anzla qawma cadaaban bqawmin in allaha ida anzla cadaaban bqawmin asaaba man kana fiihim uma yubcauuna calaa niyaatihi nin walbo dhex joogo hawshu gaadhaysa macnahaasuu xadiidku ka hadlaya dib aan u yar noqdo marka masalada ay ku saabsan xadiidkan hore uu sheegay xadiidkan hore ee arbiciinkaad ku baratee culummaduna ay kutubta ku bilaabaan xadiid aad iyo aad u qiimo badan weeye salafkaaday u ammaaneen fuqahadu ammaaneen nawowina kitaab kasta uu leh uu ku bilaabo salafkuna aad u jeclaan jira marka kusii mashquuli mahayo waxa riyaad saalixiin iga khuseeya waxaa weeye xadiidkan cumuumkiisu laa yukhasas waa caamun fii kulli camalin inama alacmaalu jamiicu alacmaal ama ha noqoto acmaal laga aqbalayo ama ha noqoto mid marduuda ah camalku camal cibaadaha ha noqdo mid caadaah ha noqdo mid mucaamalaad ha noqdo wuxuu doona ha noqdo kullu camalin waa bixasabi niyati wa qasdihi qasdi alcaamili iyuu ku xidhan yahay idan qolyaha khasiisay xadiidka way ku khaldameen waa caamun fi kulli camalin sawaon kaana cibaadatan aw caadatan saa darteed xadiidku wuxuu isku daray caade iyo cibaadada buu isku daray hal camal baana marna caado noqday marna cibaado noqday waa safar laga safro maka oo la aado madiino ninka adduunyo doonkaa ah ama gabadh doonkaa ah iyo ninka alla iyo rasuulkiisa doonayo isku shay bay la yimaadeen nin walba dhiishiisibuu dhaansaday ama burashadiisi buu dhaansaday wuxuuna ka dhaqaaqay meel la yidhahdo maka wuxuuna aaday madiino safar waa safar socdaal waa socdaal laakiin maxay ku kala tageen niyadii iyo ujeeddadii kana haweenay buu doonaya inuu soo guursado ama xooguu meesha uu maal ka soo helo ninkana allihii rasuulkiisii keliya u socdaa rasuulka aad wax ka soo baratid aad garab istaagtid aad u hoylisid aad u ka adhowaatid camal ilaahay ku saare waa waajib niya lagu kala tagay idan safarku min xayu aahir marka la fiiriyo waa caado socdaal iyo safar markaad fiiriso iyo hijro min baladin ilaa baladin waa min alcaadaati laa min alcibaadaat laakiin qasadka iyo ujeeddadii niyadu wuxuu ku noqday cibaada ku noqday idan marka inaad tira xadiidku wuxuu ku saabsan yahay inamaa sixat alacmaali almaqbuula inamaa sixat alcibaadaat alacmaal asaalixa waa takhsiis min hayri muujibin liltakhsiis waa khaa xadiidku waa caam fii kulli camalin sawan kaana cibaadatan aw caadatan idmaarna ma jiro ooma baahnid laa idmaara lianna alasla waa maxay waa cadamu altakhsiisi waalidmaar dhihi maysid inamaa sixat alacmaal inamaa qabuulu lacmaal la dhihi mayse waxaad leedahay camal qiimaysan yahay niyada ruuxa samaynayu ku qiimaysan yahay intaa haddaynu isla fahanay aan u soo noqdo marka niyadu niyadu waa laba qaybood anniya wadaadda allow laba qaybood weeye inaad fahantanna waa min jaddan waxaa la yidhaha laabudda likulli xayin min muraadin wa xarakatin ila اlmuraad usuuluddiinoo dhan waa intaas inta haddaad fahanto mas'alo diiniyeed oo kugu khaldami ma jirto ama kugu istaage ma jirto laakiin haddii dabageliska uu kuu baxo wixii alif ku hallaaba maxay dhaheen xarafka alif ku hallaaba albaqar kuma hagaaga weeye weliga way ku daba taagnaan noolo kasta noolo kastaoo caaqil ah likulli xayin caaqilin mukhtaar laabudda lahu min muraad wa xarakati ila اlmuraad axad walba wuxuu leeyahy ujeeddo hadaf iyo yool buu leeyahay ujeeddadii iyo hadafkii yoolkii aad lahaydna waxay u baahan tahay dhaqdhaqaaq laabudda min muraadin wa xarakatin ila اlmuraad almaqaasid wاlwasaa'il halkaasay ka soo boodaysa tusaale gaaban waxaad niyeysataa caawa inaad kitaabka riyaadusaalixiinka soo dhagaysato salaada maqribkana aad beraal ku soo tukato cishaha aad ku tukato kadibna aad soo dheelmato waa muraad waa ujeeddadaadi allah galabta hada huwa alqasdu walmuraad hawsha aad niyeysata waxay u dhaqdhaqaaq inaad u dhaqaaqdo maxaad bilaabaysaa qamiiskii isiiya kabihii isoo bixiya telefoonka isiiya albaabkaad ka boodaysaa masaajidkaad iman maxaad samaysay muraad ujeeddo aad lahayd iyo ujeeddadaasi hee falkii xaqiijinaya hirgelinayad la timid waxaad niiysatay wadaad miskiin aad wax siiso qalbiaad ku qabato go'aanka markaad gadha waxaad bilaabaysaa jeebka inaad laacdo jeeblaaciddu maxay tahay waa xarakadii dhaqdhaqaaqii hirgelinayey muraadkii ujeeddada aad lahayd markaad cilmigii waxbarashadii dhammaysaad tidhi hadda waa kuu gaadhay maad wadaad meelaha ka raadisid wadaad maxaad bilaabaysaa feedhasho iyo iyo iyo xaragaad bilaabi iyo warree hebeliyaan bal gabadha u roon tuma weeye iyo warbaad laabudda min muraadin wa xarakatin ila almuraad intaasay hawsho dhan ba ku dhisan tahay idan niyadu midna waa ujeeddada kooba horee qaayada iyo xikmada aad ka leedahay shaygan aad samaynaysaa marna waa inaad falki inaad samayso u qasado labaduba niya u baahan tahay wasiiladii iyo xarakadii laftirkooda waa maxay niyo iyo ujeedday rabtaa idan haayo iyo ujeeddo aad falka ka leedahay iyo falkii ood u qasado inaad samayso kadibna u dhaqaaq bilowdo labadaa rugni bay dhan ku dhisan tahay intaa inaad fahanteen baan filaya likulli jismin lahu ruux walikulli camalin lahu ruux jir walba wuxuu leeyahay naf baa ku jirta fal walba iyo ficil walbana naftiisu maxay tahay waa ujeeddadiisa waa ujeeddada iyo iraadada iyo niyadaasa ujeeddaa aan marka soo gaabiyo haddii niyadaadu ay wanaagsan tahay falkuna uu sharciga waafaqsan yahay falamru waadixun falaa nuqnuqa fiihi niyo wanaagsan baad falka aad imanaysana sharcigu waafaqsan yahay way isku dhan tahay la rabe weeye labadaa mid ka ah hadduu khaldamana wax kuu hagaagaya ma jiraan acmaashu marka afar qaybood wey marka aan warka soo gaabiyo afar qaybood wey ujeeddo wanaagsan iyo camal saalixa ilahi wuxuu uhi balaa man aslama wajhahu lilaahi wa huwa muxsinun falahu ajruhu cinda rabbi idan balaa man aslama waman axsanu diinan miman aslama wajhahu ila allah wahuwa muxsinun watabaca millata ibraahim qur-aanku wuxuu isdabadhigaa islaamu اlwajhi lilaahi wa ixsaan اlcamal waa xadiidku intuu ka hadlay ujeeddadaadi iyo qasadkaadi iyo niyadaadu alla waa inay noqoto camalkaad la imanna waa inuu saalix iyo suuban yahay acmaashii marka afar bay noqonaysaa fal walbo aadama uu sameeyo oo uu u sameeyo ilaahay ugu dhowaasho uu sameeyo afar buu noqdaa laba iska soo horjeedda iyo laba mid walba qayb ay ka maqan tahay wey camalkii iyo falkaad samaynaysa ilaahay dartii haduu kaa yahay falka qudhigiisuna uu suban yaho sharciga uu waafaqsan yahay maxaa la yidhaahdaa huwa alcamal الsaalix wey salaad baad tukatay duhura casar cishe maqhrib zakaad bixisay ilaahay dartii baad oola timid waa qasdi wanaagsan aslama wajhahu lilah falkan aad samaynasna waa maxay waa fal saali camal saalixaw wa huwa muxsinun idan camalkiina waa camal saalixa ah, oo dee iyo sadaqo iyo soon iyo qur-aan akhris iyo salaad ilaahay baana faray calaa ariiqati muxamadin baynu ku samaynaynaa ujeeddaduna way wanaagsan tahay ujeeddadoo wanaagsan oo alla dartii ah iyo camalkoo saalixa ah, labadaa hadii la helo waa maxay waa axsanu alaqsaami wa afdaluhaa wey maxaa kuu soodha ka soo horjeeda sharu laqsaam afarta midka u khayr daran ee u liita waa maxay ujeeddo ba'an iyo camal xun wey ujeeddo ba'anoo liidata iyo iyo camal aan suubanayn oon saalix ahayn shayba waxaad u samaysay ilaahay khayrkii idan ujeeddadaada way khaldan tahay ilaahay dartii u samay waa lagu ogaa ilaahay axad aan ka ayan baad ku tixgelinaysaa ood mulaaxadaynaysaa tasfiyat اlcamali min mulaaxadati اlmakhluuqiin baa lagu ogaa ifraad ullaahi biاlqasdi fi اطaacati baa lagaa rabay axadaan alla ahayn baad oola jeedaa falki idan waa qasdi faasid ah maxaa ii soo hadhay camalkaad samaynaysa asna waa bidco falkina waa fal aan shareecada waafaqsanayn hawshaa inta badan waxay ku dhacdaan mushrikiinta gaalada ahlulbidac hawlahooda wey caqiida xunoo faasidaa gelaysa wuxuu marka intuu noli u dadaalayaa oo u harjadayaa oo suufii xanja iskugu xidhahayaa oo geed dheeri geedgaaban u fuulayaa oo hadhiyo habeen u rafaadhayaa inuu bidcadii hirgeliyo xooluu ku bixin xoog ku bixin xeelad ku bixin maal iyo magac buu gelin maskax iyo muruq buu ku baabi'in idan camalkina waa camal faasida qasadkiina qasad faasida caamilaة naasiba taslى naaran xaamiya ulaa'ika aladiina dalla sacyun fi اlxayaaةi اddunya wahum yaxsabuuna أnahum yuxsinuuna sunca wainahum layasuduunahum can الsabiil wayaxsabuuna annahum muhtaduun halkanaa kaba waaweyn kugu jiraan waxaad leedahay somaliya anagaa ugu fiican meel cidlaad ku gaardiyaysaa gawaan cidla ah yaad ku baabi'i idaa qasadkaadi waa qasad faasida sheekh cabdiqaadir ha la caabudo weeye tawxiidka ha la dagaalamo weeye shareecada ha laga hor yimaado weeye dastuurka ha la hirgeliyo weeye waa ujeeddadaadii falkaad la imanna iyo xarakadiina waa xaraka mukhaalifa lishariica alislaamiya waa daalo deeg daalo deeg bay dhahaan soomaali waa xoog doofaar lagu eriyey waa xoog dhaanta lagu tumay waa hal bacaad lagu lisay khasaaro labada waa isla fahanna ila tahay qaybta saddexaad waa maxay qayb saddexaad waxaa weeye qasad wanaagsan iyo camal aan saalix ahayn qasad wanaagsan baad la timid oo ilaahay dartii baad falkan u samaynaysaa axad kaleba dan kama lihi laakiin waxaad la timid camalan saalixayn oo faasidoon fiicinayn waa dadka muslimiinta ee mukhlisiinta ah laakiin bidcada ku dhacay fal aan shareecada waafaqsanayn buu la imanayaa markaasuu ilaahay dartiina u samaynaya ilahay dartii bay ka tahay soomaalia bidcooyinka badan dadka sameeya xaggana aad leedahay naftu ka baxaysay inay ilaahay dartii ka wadaan ay kuu caddayn marar badan ilaahay dartii buu u oo dan kale kamale laakiin xarakadan iyo falkan uu la yimid ma waafaqsano shareecadii iyo sunnadii iyo ariiqadii nabiga calayhi salaatu wasalaam idan wa qasdun hmm, qasdun waxaa weeyaan qasdun saxiix aw saalixun waa camalun faasid wa camalun faasid yaa taa ku dhaca cubaada zuhaad fara badan dadka mukhlisiinta ah ee inta badan aan aqoonta u lahayn sunnada nabiga ayay qabsataa marar badan iyagoo qasad wanaagsan ayay waxay la imanayaan fal aan waafaqsanayn sunnada man axdaa في amrina hada maa laysa minhu fawarad man camila camalan laysa calayhi amruna fawarad qasadkiisi waa wanaagsan yahay waa meesha lagu baaba'o oy cubaadiisu hadda ku baaba'aan eenu aqoonta diinta u lahayn qaybta afraad waa camal wanaagsan oo saalixaad la imanaysaa laakiin qasadkadaa faasid ah waa cibaadaة اlmuraa'iin wالsamaaciin habeennibaad salaatuliil tukanaysaa qur-aan baad akhrin dhowr jus ah idan waxaad oola timid qasad wanaagsan ilaahay kugu cafiyo janno aad ku heshid naar aad kaga badbaadid rabbi ha kugu dhowro qasad wanaagsan laakiin waxaad leedahay inaad caabid tahay la ogaado maxay ta hawshaani aad meesha iskaga baaba'ayso waa aafadaad haysato dadka wey qolyaha raba marka cibaadadu in la ogaado siyaaba reer magaalnimo xariibnimo u sheegaan wuxuu ku leeyahay xalay sagaal saac ey baa afka isu keeni waaye kii ey ahaabaa isliixay laga seexan waaye sagaal saac muxuu ku leeyahay la soco waan soo jeeday xilligaasi war camalki ilahay dartii wad oola timi waad fiicdayde baddaa maxaa ku geliyey khamiistii isniintuu soomaa ama soonku ku fiican yaha sunankaa wuxuu ku leeyahay miyo soonka aan lagula soomayn dhib badnaa gaajo bad ramadaanka waa ka fiicanba yacni waa qaba badan bay u sheegaan camalkiisa saalixa salafkuna way qarin jireen oo saan loo dareen bay subkan jireen oo saliid marsan jireen oo bishimaa ragga qaarkood dufan soo marsan saan loo dareem xataa inuu sooman yahay kaalay soo qadayno kule kolle anugu aan soomay idinla qadayn maaye dhagsanaa kugu filane xogu maanta qadooma baane baa kugu filan mar horaan wax soo kala tuurtaa kugu filan oo aad suxuurti ka wado yacni camalulmuraa'iin wey camalulmuraa'iin qasad wanaagsan buu leeyahay masaajidku soo gelayaa isagoo iska qur-aan akhrisanayo hawshii qur-aan qur-aankeenna caadiga akhrinhayo arkay wadaad xagga fadhiya tajuud buu ku akhrinayaa wuu isqabadsiinaya si fiican isagoo salaadii galay oo ilaahay dartuu u galay wuxuu arkayaa qolyo xagga ka taagan sujuuduu iskala jiidahayaa si fiican buu alaabt idad buu salaadda u yeelahayaa ninkaa ka warraba maxaa ku dhacay waa camal saalixa camalkan salaad way wanaagsan tahay soon waa wanaagsan yahay zaka way wanaagsan tahay qur'aan akhris waa okay wixii loo baahnaa cala ara'si waalcayn laakiin maxaa fasahaday qasadkiisii ujeeddadiisi niyadoo fasahaadsan iyo camalku fasahaadsan waa qodob niyadoo hagaagtay iyo camalku hagaagayna waa qodob ayagoo isweydaartayna waa laba qaybood afartaa qaybood bay noqdaan acmaashu midka u qiimo badan allah inagu toosiiyo ikhlaas iyo sidqi ilaah inagu irsaaqo waxaa ii soo hadhay dhan kale aan u dhaqdo oo aan kaga taga masalada xagga niyada marka la fiiriyo acmaashu waa saddex ma'muuraad iyo manhiyaad iyo mubaaxaad shay ilaahayna faray inaan la nimaadno shayna laga reebay iyo shay iska bannaan shayga ma'muurkee rabbi subxaanahu wa tacaala uuna faray inaan lala yimaadona faray asagu niyo la'aan ma asaxo waa inaad niyeysato ilahay dartii inaad oga timaadda aad qalbiga ku qabato markaasaa laga ajirsiinaya oo uu noqonaya qasad saxiixa iyo camal saalixa waxaa iyimid manhiyaadka wixii lagaa reebay zinadii beentii xantii xumaantii ribadii khamradii wixii xumaa rabbi kaa reebay manhiyaadkan ayagu haddaad adoon niyeysanin aad ka tagto ood weligaa aadan samaynin laguma haysto waad fiican tahay ujeeddadu inaad xumaanta ka fogaaday ahayd ood ka dheeraato haddaad ka dheeraatay inaad ka dheeraataba yaadan niyoonine weligaaba khamre ka fogu qalbiga yaan kaga soo dhicinba waxba laguma haysto wax daaloc lagu haysto ma jiro aakhara markaad tagto khamr waad ka dheeraatay maxaad u niyoon weyday inaad khamre ka fogaato nina ku dhihi maayo muhiimaddu waa inaad bannaanka ka marto laakiin haddaad xumihii shaygii manhiga ooga tagto ilaahay dartii allah kaa reebay waa laga ajirsiinaya khamrada ilaahay baa ka reebaad oga fogaatay ilaahay baa kuu diiday baad oga dheeraatay ilaahay dartii baa shay walba xumaa aad oga fogaatay ajir baa lagaaga qoraya lanna waa camal saalixa ah iyo qasad saxiixa wey manhiyaad iyo ma'muura intaasay ku dhammaadeen mubaaxaadka waxyaabaha iska banaan hal la seexdo hal la cabo hal la cuno waxyaabaha mubaaxaadka ah. ayagu falkoodana dembi ma aha haddaad ka tagtana dembi ma aha laakiin haddaad oola timaado aad cibaadada ugu quwaysatid waa laga ajirsiinaya hurdadii baad u seexatay xilli hore saddex saaco baad istuurtay markaad ceshii tukatayba adoo niyada ku hayaad u soo kacadid salaatuleyl iyo cibaadaiy quraan akhris ajir baa hurdadaa laga intaad jiiftay aad quburinayso ajir baa kuu socda qadaad u cuntay maanta si xun oo ba'an baad u cuntay si aad berri si fiican ugu sonto waa laga ajirsiinaya waaduntaad u cuntay aad ku xoogaysatidoo cibaadaadkii iyo qur-aan akhriskii iyo salaatuliilkii iyo halganki iyo waxtarka ummadda aad xoogow ku yeelatid nacfi ajir baa lagaa siinaya xaaskaadii baad u galmootay aad zina kaga dhowrsatay iyadoona aad xaqeeda gubata ajir baa lagaa siinaya ruux muslimaad u tagta aad u yersheekaysa bal xooguu nafsu u dareemo xoogu wuxuu ku jiraa jaam buu ku jiraayoo strays baa ku kacsanoo gaas baa ku dillaacayoo isagoo dhan baa xawilane bal aad xooguu barasha ka dejisid sheekada haasaawaha ilaa maqhribkuso ajriba lagaaga qorayaa niyadu waa khatar ruuxa muminka waad aragtay meel walba ka faa'iiday shaygii la faray wuu ka faa'iiday kii laga reebay ajir buu ka helay kii bannaanaa hadduu niyada wanaajiyo muxuu ka helayaa ajir inahaas waa khulaasada kitaabka cafwan xadiidka fiqigiisa ku saabsan wixii kale marka idinka faahfaahsan doona aan u laabto xadiidkayga hore ee xadiiu caaisha dadkan maxaa lagu kala saaray niya iyaguna lagu kala saaray isku meel bay joogeen cadaabullaahi baa yimid dhulkaa lala wada gooyey aakharna waa la kala soocay aakharna waa la kala soocay nin walba niyadiisii camalkiisii waa lagula qaacido marka sharci aweeyo ah man kaara sawaada qawmin fahwa minhum axaadiista laga qaatay yuu xadiikan ka mid yahay hadi alqaacida alfaqihiya qolyo iyo bulsho hugunkeeda iyo gibilkeeda iyo heeriyadeeda iyo madowga ninkii badiya adduunyada ayaguu ku xugum yahay sayidina cumar cabdilcasiis baa la yidhi qolihii xisbada hay amr macruuf ba waxay dhaheen waxaan soo qabannay maalin ramadaan laba ninoo khamro cabahaya iyo nin la fadhiyo soomanoo u sheekaynhaya wuxuu labadana hala karbaasho wadaadkiina kalena asna hala karbaasho wuxuu uhi yaa aamiru anu ma cabbin afka ma saarin xoogow ninkan nimankan iskala haasaawahaye falaa taqcuduu macahum xataa yahuuduu fii xadiiin hayri inakum idan milhum buu ku dul ahriyay aayaddaas hadday iyaguna baasha bashuuqa hayee oy fuudahayeen aduguna aad u minqaxaysad u haasaawaysay maxaad isla tihiin qaadi oo isku ciidan baa wuu wada karbaashi maalig baa isna sidaa ku tegay nimankan marka kii xoogow xanjada ciidanka ka caddaysanhayay kii habeenkaa marti musaafirka ay ah la bariyey kii ay soo qasbeen xoog ku soo qasbeen addoonka miskiinka ahaa iyo abbaanduulihii ciidankaee shayddaanka ah isku meel bay ku lee'anayaan cuquubaadka iyo aafaadka samaawiga cirka markay ka yimaadaan saalix iyo aalixu way taamarayaan dabkii munaafiq shiday mumin baa ku gubto weeye laakiin allah caadil weeye waa kala soocaya waxaana sidaa loo yidhi muslimiinta iyo dadka bani aadamka qaacida loo jeexaya dastuuriya oo ah dadka isku fal ku wada jira xaggana aan la kala sooci karin adduunka hee waa isku xugum munaafiqiintii qaacidadu afcan hadda la soco ma aha inaad lagu munaafiqiin bay badbaadisay muslimiintii mukhlisiinta maxay yidhahdeen laa ilaaha ila allah moxamadun rasuul lah sidqan wa ikhlaasan min qalbihim munaafina muxuu yidhi laa ilaaha ila allah moxamadun rasuullah asagoo alaabi u laaban tahay adduunka maxaa la wada siiyey isku xugum maxaa yeele waxay muujisteen isku fal fal bay wada muujisteen isku qaab ah kan waa tawxiidsanayaa kana waa shahadanaya muminkii waa soomaya munaafiqi waa soomaya kan waa jihaadaya kana xabaduu ridaya idan waa maxay uma yubcauuna calaa niyaatin ba iyaguna ku jiraan bini aadamka marka isku falka muujistay isku higilkaah isku muuqaalka ah ee annagu aanan kala sooci karin waa isku xugum adduunyada kala soocaha allaha latiifu lkhabiir ba aakhare kala mari doona qaacidadaas meesha ku tilmaamaysa adiiku ku tilmaamaya muhimmadduna waa maxay dadka waxay ku kala tageen anniya kuwan suuqlayda iyo kan la soo qasbay iyo ibnu sabiilku musaafirka habeenkaa martay ciidankii balaayada ahaa hadday ku niyo yihiin ciidanka ka warrama war hawsha waan taageersanahaye hal baase iga fakatoon raatana hawsha sii wada hadduu dhaa ka warrama kii amniyahaanba uu kala jiro waa ku xugum kii la soo qasbay intuuba xanaaquur qasibkiin waan ka baxay waaban taageersan mariya kacbadaan ila dumanayay waa ku xugum waxay ku badbaadeen falkana inaysan ka qayb qaadan niyadooduna niyada niyadooduna ta ay ka duwan tahay xadiidku marka qisuu nabiga inoo sheege alayh isalaatu nin aalu qurashi ah, inuu magan geli doono kacbada kadibna ciidan ku duuli doono ciidanka waa ciidanka dumi doona wadaaddihii yidhi ummadda nabi maxamed dhexdeeda khasfi kama dhacaayo dhulla lala goyn maayo oo khasfigu ummadi horuu gooni ku ahba xadiidku baabi'inaya wuxuu kaloo ta'siinaya qaacidada ahayd man katara sawaada qowmin fahuwa minhum wuxuu kaloo ku tusaya xadiidku haddii ninka caalimka uu masala sheego masaladan xoogo ishkaal uu ka gala ama ruux ay ku joogsato ama qaab khaldan u fahma in su-aasha sheekha la weydiin karo oo man qaala lisheekhi lima lam yuflix ay khata' tahay su-aasha badan ee qodqodka iyo wadaadka in dhunta loo istaagaa la diidan yahay mooyeedhe masaa'ilka muhiimkaa in la caddaysto oon jahli aadan ku tegin iyo wax kugu qulban waa min addiin tiina waa artayn say saxaabadu nabigu u weydiiyeen وعن cائشha رضي الله تعالى عنها قاaلت hooyadan waxay tii qال النبي صلى اه عليه وسلم لاa hiجرaةa hiجرة ma jirto min مكةa إلى المدينة maka oo laga hijroodo madiine la aado ma jirto bacda alfatxi maka intii la furtay kadib alfatxu haddii la iطlaaqo alla geliya culummadu fatxu makaa loo jeedaa ida jaءa nasr اllahi wاlfatxu laa yastawii minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal idan alfatxu waa fatxu maka fatxu maka intii maka la furtay kadib maka oo laga hijroodo madiina la aada ma jirto maxaa yeele maka daaru islaam bay noqotay hijradiina waa joogsatay khaaska ahayd ee maka laga dhaqaaqaya madiina la aadayay walaakiin waxaa jira jihaadun ilaahay jidkiisa lagu dagaalamo iyo waniyatun ikhlaas iyo sidqi suma in la yimaado inaad jihaado halgantaa furan ilaa qiyaami saaca oo axaadiiuna sheegeen niyo wanaagsanna jihaadka lagula yimaado ilahay dartii oo nifaaqa laga ilaaliyo iyo istuska waida stunfirtum hadii soo baxaa laydin yidhaahdo oo noo hayliya muslim idin yidhaahdaan fanfiruu baxoo gurmada ida stunfirtum idaa ulibtum اnajda wey idaa uliba minkum اnajda noo soo gurmada noo heliy waa wareey soo baxay wardalka difaaca la yidhi stunfirtum hadii la yidhah war noo heliyo noo soo baxo muslimiinay dhib baana haystee fanfiru muslimiinoo baxa oo duula oo muslimiinta garab istaaga idaa culamadu waxay leeyihiin lama kala qaadin axadka kuu yeedhayay nifaarka kaa dalbay istinfaarka inuu amiir yahay inuu khaliif yahay inuu qof muslima yahay leannu faacilka waxaa loo gooyaa marar badan liyufiida tacmiim aqraada balaaqiga ah ayuu ka mid yahay baa lagu akhriyaa halkaa ka muraajaceeya ida stanfarakum اlimaam lama dhihin ida stanfarakum اlkhaliifa lama dhihin ida stanfarakum shaykhun kabiirun duub weyn lama dhihin maxaa la yidhi war soo baxaay war noo gurmadaay waa wareeg haddii la yidhaahdo muslimiinta u hiiliyaa ladin yidhi u hiiliya fanfiruu baxoo garab istaaga muslimiinta maxalu shaahidku sheekhu ka rab waxaa walaakin jihaadun waniya waniya niyadaasuu ka rabaa sheekhu kii hore wuxuu ka rabay uma yubcauuna calى niyaatihim macnaahu waxaa i muttafaqun calay wa macnaahu xadiidka macnihiisu waxaa weeye laa hijrata min makkata makoo laga hijrooda ma ay jirto liannaha saarad waxay noqotay daara islaamin islaam hoygiiba noqoto markaa haddii looga bixi maayo waaga hore haddee gaala haysata muslimiinta ku dhibaysay oo diinkooda ku cadaadinaysa xornimo kama jirin haddii xorriyadda la helay haddii looma soconno wey وعن أبي cabdاللahi ja بن cabdالlah الأنsاrي qaala kuna maca النabiي nabigaanu la soconna fii غazaatin duulaan kuna maca الnabiy nabigaanu la socnay salى اllahu alيه wasalam fii hazaatin duulaan faqaala subanu wuxuu yidhi ina biاlmadiinati madiina waxaa ku suganoo jooga la rijaalan rag la aqwaam iyo qowmuna waa riwaayo kale maa sirtum aydan soconin masiiran socdaal walaa qaطactum aydan goynin waadiyan tog iyo laag ilaa haddii aad socdaal iyo masaafo goysaan ama tog aad martaan kaanuu macakum waa idinla socdeen kaanuu macakum biاniyati wاlqasd kaanuu macakum biاthawaabi wاlأjr labada macnaa loo jeedaa niyada idinkala jireenoo isku niyaad tihiin haddaad isku niyad noqoteenna isku ajir baad tihiin wey ajirkaad hesheenoo kale helhayaan xabasahum waxaa xanibo oo reebay oo inay raacaan oo togeeda la gooyaan oo socdaalkaa dheer galaan oo halgamaan u diida almaradu xanuun iyo laxaw fii riwaaya xabasahum alcudru waynu gaari doonaa wa fii riwaayatin riwaayadku xadiidku leey ilaa sharakuukum fi اljr ilaa sharakuukum tog maydan goynin socod maydan ilaa sharakuukum waxay idinlada wadaageen fi اljri hawaabkii aad ka hesheen socdaalka iyo togaad goyse rawaahu muslim wa rawaahu lbukhaariyu baa wariyey xadiidka min xadiidi anas buu ka wariyey qaala wuxuu yidhi rajacnaa min ghaswati tabuuk dullaankii tabuukan ka soo laabannay maca nabiyi suubanaha calayhi salaatu wasalaam annagoo la soconna faqaala suban wuxuu yidhi inna aqwaaman qolyo khalfanaa bilmadiina qolyo naga dambeeyo madiina ku sugan inna aqwaaman qolyo khalfanaa gadaasheenna oo bilmadiina kusugan sugan maa salaknaa meednan qaadin shicban gol gol maynan qaadeen waa laba waa labada qow dhexdooda waxaa ku yaallaa gol la yidhahda inta badanna faraq iyo laag baa ka dilacdaad dhambacaan biyihii ka soo rogmaday dhambacaan biyihii ka soo rogmaday baa jeexaya dhulka dhulka jeexaya gol baa layska yidhaahda walaa waadiyan tog iyo waadina maynan qaadin maynan goynin ilaa wahum macana waynala socdeen xabasahum alcuduru calaannimo faqiirnimo tabardaro xanuun baa u diiday inayna raacaan yada dadkan maxay wadaageen ajirka maxayse ku heleen qolihii falka la yimid niyay ku heleen horan waxaan soo marray laabuda min muraadin wa xarakatin ila almuraad ilaahay fadligiisa naxariista u fiirso marka niyadu wanaagsan tahay xarakadiiyo dhaqdhaqaaqiina uu xanuunkaa xanibo oo maqaadiir rabbi kugu habsato ilaahay fadligiisa iyo naxariista waxaa ka ah inuu kuu qoro kalmutaxariki saaci nin dhaqaaqay oo intaasoo togaba gooyey oo safray oo tabuuka soo taabtay soo noqday ajrisaa lagu siinaya salaatulil baad tukan jirtay qaraabaad xidhiidhin jirtay markaad waxaysay waad soomi jirtay qur-aankaad laba subax akhriyi jirtay xanuun baa kugu yimid abaaraa kugu habsaday waagaad fiicneed wixii aad qaban jirto dhanba rabbi kuu qoraya hawsha hawl sahlan ma aha idan laabudda min muraadin wa xarakatin ila lmuraad wa xarakta ilmuraad waxaad ka soo reebi ninkii xarakadii awoodi waaya muraadkii baa loo tixgelinaya ujeeddadiisi wanaagsanayd baa loo tixgelinaya waa agga xasanaadka waa xagga xasanaadka wa can abi yaziid ma can ibni yaziid bn اlahnas wuxuu idhi radi allahu tacaala canhum wahwa wadaadka macni ah wa aabbuhu aabbihioo yaziid ah iyo wajadu awogoo akhnas ah saxaabiyuuna way kulluhum saddexdu waa saddex saxaabi wareer barkaysa fi saxiix baa ku jira baayactu rasuula allahi ana wa abi wa jaddii aniga yaziid cafwan macni bnu yaziid ah aniga macniba baayactu rasuula allahi ana wa abi wa jaddi buuri isku meel baan aniga iyo aabbaha iyo awogay bacnaba kula gallay fakhaaba calaya wa ankaxanii wa khaasamtu ilayhi buu yidhi macni baa odhanaya maxamed baa gabadh ii doonay oo ii guuriyey ninkuu nabigu gabadh u doonay barako badna haddee duqayda iraacaba ka kari maysid qolyihii ku dhibban yihiin markaale gabadha ila doonaa laga kari la'ya saasay u wareegaysanaya nabi maxamed baa haweenay ii doonay ii meheriyey buui saxaabigu kadibna waxay kadibna wakhaasamtu ilayhi haddana nabigaan ku garramay buu aniga wadaad ishaysana baa gar u geysano qaadiba noo noqda ninkii doodi waa aabbihii ninkuu kuu sheegi doona uu leeyahay wakhaasamtu ilayhi waa aabbihii dhibmala qaala saxaabigu wuxuu uhi abi yaziid aabbahay yaziid wuxuu ahaa ibn alahnas akhraja mid saaray danaaniina lacag dahab uu bixiyey suu u sadaqaysto fawadacaha lacagti buu dhigay inda rajulin fi masjid nin masaajidka min dhex fadhiyey buu agdhiga lacagti saan looga fan xadiidka riwaayadka khaariji saxeen baa faahfaahiye wadaad waxaa jiray dadka aad u kala yaqaano oo dadka masaakiinta masaajidka yimaada waxse siin jiray dadka dhaqaalaha haysta ama muxsiniintan ay wax u dhiiban jireen wadaadkiioo masaajidka jooga yuu odaygii yaziid ibnu akhnas ahaa lacag u dhiiboo yidhi masaakiinta adaa iga yaqaanee ruux miskiina si wuu ka soo tegey macni baa dhaqaaqay wuxuuhi masaakiintan ka mid ahay waxay soo wareeji duqina ma ogo saasuu oga qaatay ma aha lacag buu odaygu qaaday wadaad tukani waa ag dhigay macni baa wareeg soo xaday hawshu ma aha taa waa ictidaa saxaabana kama suura gasho ayib riwaayo kalaa caddays wadaad caarif linnaas oo dadka yaqaano aqoon u lahaa sadaqo badnaa bay saxaabada qaarkood wuxu dhiiban jireen way wakiilan jireen liyatasadaqa cala alfuqaraa'i waalmasaakiin odaygii marka yeziid min akhnasa intuu lacag dahaba qaaday y wuxuu yidhi adaa iga badan xerta meelahan kusoo tukanaysiy asxaabu sufiy waa kala daran yahay nin igu dhiib wiilkiisana wiilkiisuna faqiir baasna wuxuu oga leexiye ma aqaan wuxuu qabay wiilkaadu sadaqaada kuma baxda miyuu qabay de marar badan baad qaraabada inaad ka leexato iyo dad kale waxaad le ayagaa ka dara balla'aad halkaasu odaygu qaabkaasay hawshu ahayd riwaayad kaloo khaarij saxeen baa caddeeyey fawadacaha wuxuu dhigay lacagtii dahabkay cinda rajulin fi lmasjidi jooga waa nin wadaadkii dadka yaqaana weeye qiimaha badan faji'tu waan imid bul faakhadtuhaa lacagtii baan qaatay oo wuxuu ka qaatay ninkiibuu ka qaatay ma aha meeshii taalle baan ka dafay faataytuhu biha aabbahi baan ola imid bui aabbow lacagti maanta aad bixisay waatane tabdha buu idhi anaaba watee faqaala wuxuu uhi wallaahi maa iyaaka aradtu wallaahi allahn ku dhaartay maa iyaaka adiga aradtu kuulama jeedin buuhi adiga kuulama jeedin maxaan ula jeeday miskiin kaleoo reer madiina iyo musaafurta qurabada ee dhibbanaan ka imanaya idan waxaa dooday marka wiilkiiyo aabbihi fakhaasamtuhu waxaan iskula dacwoonnay weeye ilaa rasuli lah sal lay slam rasuulkii baan isula tagay odaygu waa qanci waaye wuxuu lacagta soo celi aabbo soo celmaayo bu waad bixisay sadaqaada way kuu socotay wadaadkii aad u dhibtay baa isiiyey maxaad iga rabtaa nabigi markuu garti dhegaysta wuxuu ihi laka waxaa kuu ahaaday yaziidow maa nawayta yaa yaziid wixii aad niyeysatay ahaa sadaqo inaad bixiso miskiin baahanna uu qaato ajirkeeda baad leedahay walaka maa akhadta yaa macan macnigu aduguna wixii aad ku habsatay waa ku cafis nabigu waa kala xokoway maxaa yeelay inama alacmaalu binniyaat odayga muxuu niyooday inuu dahab bixiyo miskiin ajnabi oo faqiirna uu siiyo ajirkii inuu miskiin faqiira ajnabiga siiyey baa loo qoraya wadaadkanna macniana way ku baxdaa lacagtana muusan dhicina wuxuu ka qaatay wakiilkii loo wakaashay inuu ku sadaqaysto masaakiinta idaan see looga soo celin wej lagaga soo celiya ma laha xaq buu ku qaatay w adiguna ajirkaadii ku baxay tusaddiqa calaa haniyin wa calaa zaanin wa calaa saariqinti waad garanaysaa xagga guud marka laga fiiriyo ruuxii niyada wanaagsanaa uu lahaabaa loo ictibaarinaya waxaa ku jira xadiidka fiqeetiis ka mida aabbaha inaad masale fiqiga ka doodaan qaadi isula tagtaan caaqnimo iyo caasnimo ma aha ruuxan waaba nin khayrbeelo oo saxaabigana muxuu sameeyey duqa aabbihi weliba xoolo uu leeyahay ku haysta oo asagoo asal u lahaa bay maxkamad isla tageen yacni wax hadday tahay masale in waalidku aad maxkamad isula tagtaan wax culaysa ma laha waxaa ku jira waalidku wuxuu ku hibay wuu kaala laaban karaa laakiin wuxuu sadaqaystay lama noqon karo axaadiid baa ku asaxday hibat lwaalidi boqol sano ha gaadhee waa karaa gaadhibu ku siiye guribu ku siiye wax ku noqo nin fiican noqo ummadda anfac markaasa isdaba wareeg iyo ceel suuqnimo iyo kabacadnimo iyo qarofnimo ka dhammaan weyday meel labood ku hagaagi weyday intuu kaa soo ceshado bahdi yarad waliba aad ku kacsanayd buu siin karaa waa hibo hibatulwaada iyadu waxaa weeye xilligu doonuu kaa ceshan karaa ama asadaqa falaa radda laha xadiikay ku caddahay xadiidka ayay ku caddahay muhimmadu sheekhu ka rab waxa w laka maa nawayta yaa yaziid yaziidow niyada wanaagsanayde inama alacmaalu biniyaad baa ilahay kuu tixgeliy ajirka waad leedahay wadaadkanna waa masraf ay sadaqadu ku baxdee faraha ka qaad baa layidhi وعن أبي إسحاaq سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه مالك بن أhayب بن cabdمناaf بن زهرة بن كiلاab بن مرة بن كacب بن أي الqرش الزهري أxad الcaشhaرaة الmashhuudi lahum bاljanة abtirkaa dheer buu mariyey nawwi dhaqankaas inuu wuxuu rabaa ragga cusub iyo ardada yararka iyo ay bartaan saxaabada magacyadooda waaweyne caanka ah wa axadu lcashara tobankii buu ka mid yahay midkood wey tobankii midkood almashhuudi looga marakacay lahum ayaga biljannati inay janno hore ka gelahayaan qaala wuxuu uhi saxaabiga jaanii rasuulullah rasuulka ilaahi baa ii yimid sal allahu calayh waali wasalam yacuudunii caama xajati اlwadaaci sanadkii sagootiska xajkiisi muxuu iga booqanayaa min wajacin xanuun iyo laxw bi igu daraaday riwaayo kale ashfaytu minhu caalmowt xabaal qarkeed aan tagay faqultu waxaan idhi yaa rasuula rasuulka ilaahayow innii qad balaqa waxaa i gaadhay bi aniga min alwajic xanuun iyo laxw ma tara waxaad ujeeddaa haddee kaarka iyo xanuunka ahya waad aragta waa il daranahay wa ana duu maalin hantilana waan ahay nabi allow walaa yariunii ima dhaxalhayo ilabnatun lii hal gabaroon dhalay mooye owlaad hal gabar baan ka hayaa waalidkii marka inay kasii horeeyeen baadyaa muuqanaysa ama marka aysan dhexli karin haddii casaba ay noolaydba casabadana ay tahay markaa ay kafara ahaayeen afatasadaqu biuluay maali hantidayda saddex meelood labo ma sadaqaystaa hal gabar baa joogta xoolana waan leeyahay duumaal saxaabigii lixaad ee idiin sheegaya hanti badan buu sacad lahaa waagi dambe alcashar almubashariine lix ka mida ah, hantiilayaal bay xalasoo idima dhihin ninkii lixaad wey shanta kale ilan waa taqaanaa abubakar iyo cumar iyo cabdiraxmaan ibni iyo cumaan iyo iyo zubayr sacad baa lix ku ah u kala jibiya laba ma baxshaa qaala subxuuna lah maya ultu waxaan idhi fasharu nus nabi alla ma bixiyaa nus boqolkiiba konton ma dhiibaa ma sadaqeeya qaala laa nabi wuxuu uhi maya qultu faulu saddex meelood dalool ma bixiyaa saddex intaan u qaybiyo hal ma bixiyaa qaalna wuxuu idhi auluu uludka bixi wاuluu kaiir asagaaba badane asagaaba badane aw kabiir ama waa weyn yahayba uludka laftirkiisaa weyn wey nabigu waa ciliya hawsh innaka adugu intadar inaad ka tagto waratataka dhaxlayaasha adoo da gabadhiisa kow ay ka tahay akhniya iyagoo tanaad oo wax gacanta ku haya ayaa khayrun ka wanaagsan min an inaad ka tagto caalata iyagoo saboola warasada aad ka tegayso inaad iyagoo gacanta wax ku haya aad ka tagtaa ka wanaagsan ayagoo ummadda u baahanoo gacanta hoorsan inaad ka tagto min an tadaru inaad ka taho caalatan sabool jamcu caa'ilin weeye yatakafafuuna gacmagacmaysanaya annaasa ummadda tuugahayoo baryahaya ruuxa haddii tii alla ku timaado u geeriyoodo wuxuu uu ka tegay dadka dhaxlaya inay qaataan baa ka khayr badan in la sadaqeeyo ilaahay xukunkiisoo la fulinaya weeye waa xaq asagu uu lahaa uu shaqaystay intuu noolaa jidka ilaahay buu ku baxay in la qaadoo loo sadaqeeyo ka khayr badan in siduu sharciga yaha lagu dhaxlo caamada qaarkood waxay moodahayaan markay geeridu cusub tahay ruux wixiisoo dhan xoolihiiso dhan ba iyagoon dhaxalba eegin bay dhahaan intaa u bixiyo intaa loo bixiyo in sida sharciga lagu dhaxlaa ka khayr badan in ka la siiyo wixii markaa ulukiisa asaga uu leeyahay ama uu ka dardaama waa gooye marka iyadaa wainaka adigu lan tunfiqa ma bixisid sacadow nafaqatan biil iyo kharash iyo xoolo ma bixisid ku doonayso bihaa nafaqada iyo biilka wajalla ilahay dartii wejiga ilaahay ilaa hadduu jiro shay ilahay dartii aad u bixiso ujirta waa laga ajirsin biha bisababiha hawaab baa lagu qoraya xataa maa tajcalow allahba ka waxa aad yeelayso fii fimi mratika xaaskaada afkiisa waaad biilka marashada masruufkaada wadaadda siinayso ajir baa lagaaga qoraya aduu niyada wanaaji inkaan qabtadu ay daba taagan hadday soo waayseen wax dhiib hadhin adugu biilka aad bixinayso niyo wanaagsan ku bixi allah ku saaray wacaashiru bilmacruuf xaq lagugu lahaa weeye waa xugum rabbi allah ajri ba lagaaga laakiin ad u arato aq xoog lagaaga qasab ah ood adugu dagaalamayso taa aafo kale wey xataa maa tajcalahu haba noqdo waxa aad yeelayso fii imraatika cafwan xaaskaada afkiisa yani waa kinaaya can nafaqatiha wa kiswatiha weyaan qaala wuxuu ihi faqultu ya rasuul allah idan intaa markuu loo saxay oo layidhi dhaxalkaadu qaabkaa weeye waxaad bixina sidaa weeye loo sharxay wuxuu ya rasuul allah ukhallaf miyaa laydib marinayaa bacda asxaabi nabi allow maka hadda waad ka baxaysaane oo xajka markuu dha waa noqonaya ila muhaajiriin baa la ahaay ma halkan aan ku hari oon ku dhiman doonaabuu saxaabigu nabigu weydiinaya ukhallafu ma la i reebi fii makata lagu reebay bacda asxaabi ay bacda muqaadarati asxaabi intay muhaajiriin baxeen kadib miyaan meeshan ku hadhay nabi allow qaala wuxuu hi innaka adugu tiiba haddana loo saxaayaa innaka adugu lan tukhallafa laguma reebo maka laguguma reebo oo fa tacmala aad samaysaa camalan ilaahay darti camal aad samayso wanaagsan ay camalan saalixan camalku waa inuu saalix yahay qasdiguna saxiix waa inaga soo marray tabtaqi aad ku doonayso bihi camalka waja allahi ilaahay darti aad u samaynayso ilaa isdadta waxaad kororsan bihi bilcamali الsaalixi darajatan daraja kor lagugu qaadi iyo wa rifcatan sarrayn cind allahi ilahay lagu sarrayso lagu dallacsiiyo walacallaka waxaa laga yaabaa an tukhallafa in lagu dib mariyaa laga yaabaa ay fi lcumri an tukhallafa fi اlcumri ay cumriga in lagu dheereeya ma aha markaa lagugu reebaya marka wuu ka kacay nabigaa u ducay maalinkiiba waa booday in cimriga lagu dheereeya laga yaaba xataa yantafic ilaa ay ku dheefsadaan bika adiga aqwaaman qolyo muslimiina wayudara lagugu dhibaatogeliya bika adiga aakharuuna qolyo kan ay gaalana aad kargaabiso muslimaad wax tartaa laga yaab wuu cimriye siduu nabigu u sheegay noqotay faqaal nabig allahumma amdi alla u u dhammaystiri weye liasxaabii asxaabtaydii muhaajiriinta ahaa hijratum hijradoodii meesha dar ilaahay oga tagtay laguma soo noqdo hadday danu kaa soo gasho saddex beri ka badan inaad lama ogolo waad noqonaysaa haddii tii alla kugu qabato adoon ka bixin xaggana saddex beri aan dhaafi aad ku dhimatana wax dembiga kaa soo gaari maayo laakiin waa laga wanaagsanaa ninka aan soo noqonin ee meeshu u hijrooda ku geeriyooday ayaa kaa fiican walaa tarudahum alla ha ku soo celina raadkooda dib ha ugu soo celina ilaa markay ka lugeeyeene raadkooda kuwa dib u qaaday alla ka dhigin laakiin ilbaa'isu ninkan u xanuunsanayo sacad ibnu khawla wey albaaisuna waa atawajuc buu nabigu ka wadaa ee ma ku dhacday ma aha laakiin albaa'isu ninka xoogow dhibaato mutay waxaa weeye sacad ibnu khawla waa nin caamiri ah, shahida badran wamaata fii xajati اlwadaac ayuu geeriyooday nin qorashuu caamiri ah lahu yartii lahu nabigu u xanuunsanayo aria waaa la yidhada ma bannaa harcan aria ria waa maxay inda maraai axaadii ba ku timid waana dikru maxaasin اlmayiti bacda mowtihi ruuxii dhintay intuu dhintay kadib inuu wanaaggiisi la sheeg sheego waa maraai waa manhiyaad lama ogolo raaytuhu baa la yidhaahdaa jaramaju laguma gudbiyo majruurna ma raaco xaraf jaaran lagama dabageeyo marka ay rataaga toos tahay toos bay u gudbaysaa rataytuhu riaa'an baa leeyahay hunaa marka yarti uu lahu raaco waa altawajuc wataxazun inaad ka xanuunsanayso ma aha kii manhiga ahaa yartii lahu nabigu tawajacu lahu wey ku dhintay maka ee daaru hijirtii uusan ku dhimanin buu nabigu wuxuu jeclaa uu rabay inuu ku dhinto madiino yartii lahu ay yataxazanu lahu yatawajacu lahu an maata bimakkata an maata inuu ku dhintay bimakkatu nabigu ka xanuunsan ee ma aha nabigaa sheegaya manaaqibtiisii iyo wanaagiisii lanna ariaaa waa dikru maxaasin اlmayiti wa manaaqibihi bacda mowtihi haddana shaqaba laga dhigtayba waxaad arkaysaa layidhi kaalay ruuxaan xabaalay dadka yarwaani oo arkaysaa maqlaysaa noo dheh arkaysaa maqlaysa intaan la gaarin bu wuxuu ka bilaabaya ruuxan ruuxa fiican buu ahaa kanuu ahaa waa la yaqaanaa toddobaatan sano u daaci ahaa ahlu salaad buu ahaa caaday noqota hadda wa hada min albidaci wاlmanaahi iska ilaaliya ruuxa meydka u ducee muslimiinta waani wixii khayraad faray safar war ka soo gaabi dhaqan baa laga dhigtay iska ilaaliya muttafaqun caley xadidka waa laysku waafaqay riwaayada xadiidka dhammaystirkiisa imaamku ka tegay uma wadaca yadahu calى jabhati uma masaxa wajhi wa baطni uma qaala allahuma shfi sacdan allahuma shfi sacdan waatmim lahu hijratah fma ziltu ajidu bardaha xata اlآan buu i sacd bn qaas riwaayadka nabi all ii ducee baa idhi buui nabiga markuu u duceeyey nabiga wejiga gacanta iga mariyey buui laabtuu gacanta iga mariyey waa meeluu xanuunku fadhiista hadde wejiga iyo bogga iyo gacanta iga mariyey markaasuu ii duceeyey gacantii nabiga qabowgeeda ilaa amminka halkan ka dareemayaabuu xilliguu tabinaya xadiidka waa bacda iiina caaman bacda iشhriina caaman taqriiban dhowr iyo toban siddeed iyo toban sana kadib wey uu le waxaan dareemayaa yukhayalu ilaya qabowgeeda weli inaan dareemayo barakadiisu subana alayh الsalaatu wasalaam maxalu shaahidku xadiidku sheekhu u keena weeye shay walbadu ilaahay dartii oola timaad ama biil ha noqdo ama xoola aad bixisa ha noqdo ama khayraad ummada taransata ha noqdee waa ku anfacahaya wallah subxana wa tacala aclam